bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquul imaam axmed ibnu xambal calayhi raxmat ullah baabu bayaani ma dalat fiihi zanaadiqatu min mutashaabihi اlqur'an kitaabkii baynu kusoo dhex jirnay raddu cala aljahmiya wazanaadiqa liimaami ahli sunna axmed ibni xambal caleyh raxmat ullah darsigeenni saddexaad weeye muqadimadii kadib iyo hordhicii imaamku uu sameeyey kitaabka ayuu halkan wuxuu ka gudagelayaa maqsuudkiiyo ujeeddadii saan horeyba u tilmaanay marka kitaabku wuxuu ku saabsan yahay aayood aayaad qur-aanka ka mid ah oo zanaadiqada iyo jahmiyadu ay si khalada ah u fasireen oo imaamku saxayo tafsiirkoodii saxda uu sheegayo qaar ay zanaadiqadu yidhaahdeen qur-aanku waa iska hor imaanaya oo ay sidaa kaga shakiyeen qur-aankiiba iyo in uu xagga ilaahay ka yimid tabaaraka wa tacaala marka maadada kitaabku masaa'il uma badna oo laga hadlayo laakiin waxay u badan tahay adiladii masaa'ishaas oo la tawjiihinayo la jamcinayo la iswaafajinayo tafsiirkeeda la saxayo taasay u badantahay baabu maa allat baabu bayaani maa dallat wuxuu baabu yahay caddayn la caddaynayo maa dallat wixii ay ku luntay fiihi dhexdiisa alzanaadiqatu diinlaawayaasha oo min mutashaabihi alqur'aani qur-aanka midkiisa isshabbaha ah qur-aanka midkiisa isu eg aayadduu keenayaa kadibna wuxuu ka dambaysiinayaa shubhada labada ayadood sida laysaga hor keenay oo shubhadii ah kadibna jawaabtiisii buu daba dhigaya intaynaan bilaabin laakiin waxaa muhiminoo ah inaan eh, eh, aynu xusno qaacido aad u qiimo badan oo masaladaa ku saabsan tacaarudka oo uu leeyahay alimaam alraaqib alasfahaani calayhi raxmat ullah kitaabkii tafsiirka ah tafsiir raaqib ayuu ku sheegay qaacidadaasi waxay leedahay wuxuu leeyahay markuu aayaadka ay iska hor keeneen wax ka mida sheegay ayuu wuxuu leeyahay tilmaamayaa jawaabta laga bixinayaayay labay noqon karta jawaab waa mid mujmalahoo duuduuban jawaabna waa mid tafsiili ah oo aayad aayad in laysu dultaagaa intaynaan jawaabtaa tafsiiligaa gelin muqadimo shubhadaaba baabi'inaysa ayaa fiican buu yidhi inaan sheegno oo iyadaasi hadduu ruuxu tasawuro in uu aayadaha mutashaabiha mid mid uga jawaabo inuusan u baahannin baa dhici karta maxay tahay qaacidadaasi ama muqadimadaasi wuxuu leeyahay ana alkhabarayn aladayni axaduhumaa nafyun walaakharu ihbaatun inamaa yatanaaqadaani ida istawayaa fi alkhabari waalmukhbari canhu wa fi lmutacallaqi bihima wa fi alzamaani waalmakaan wa fi alxaqiiqati waalmajaas wuxuu leeyahay labada khabar ee la leeyahay way iska hor imaanayaan mid maalan waxaa la yidhi ma jiro oo xugum nafyaa la siiyey midna waxaa la yidhi wuu jiraa oo xugum ihbaataa la siiyey labadaa khabar ee la leeyahay way iska hor imaanayaan iska hor imaantoodu waxay sax tahay markay ka siman yihiin dhowr shay markay isku mid ka noqdaan dhowr shay kowr khabarka warka iyo warramidda ka laga warramayo waa inay ku midoobaan ee waxa ay ku saabsan yihiinna mutacallaqa ay ku xidhan yihiinna waa inay ka midoobaan zamankana waa inay ka midoobaan makaankana waa inay ka midoobaan xaqiiqe iyo majaazna waa inay ka midoobaan intaa markay ka midoobaan oo midna mar la leeyahay wuu jiraa marna leeyahay ma jiro markaasaa tanaaqud la yidhahda haddii labadooda intaa mid ka mida ay ku kala gedisan yihiin lama yidhaahdo tacaarud lama dhaho tanaaqudna lama dhaho miaal weeye maalan haddaad tidhaahdo zayd min annaas hebel ama faarax ama maxamed oo kale ayaa waxaad tidhi waxbuu leeyahay xooluu leeyahay baad tidhi waa nin hanti haddana waxaad tidhi mar kale maxamed hanti ma laha waa isla isagii yacnii mar waxaad tidhi hanti buu leeyahy marna waxaad tidhi hanti ma leh warkaagu nafyiga aad samayseed tidhi hanti ma leh iyo hanti wuu leeyahood sugtay waa laba khabar oo daahirkoodu iska hor imaanayo laakiin goormay iska hor imaanayaan cidda laga hadlayo markuu mid yahay zabankuna mid yahay makaankuna mid yahay hadalkuna ama xaqiiqo wada yahay ama majaas wada yahay inta hadduu mid ku kala duwan yahay warkaa tacaarud iyo tanaaqud lamaba dhahaba maalan waxaad tidhi maxamed waxbuu leeyahay haddana mar kale waxaa tidhi waxba ma laha laba maxamed baad ku kala wadaa ma iska hor imaanaysaa ya laba maxamedoo laba shakhsiyoo kala duwanbaa midna waxaa tidhi waxbuu leeyahay midna waxaa tidhi waxba ma laha markaasuu nin yimidoo wuxuu yidhi warkaagu waaba iska hor imaanayaaba warsee isaga hor imaanaya ciddaan ka hadlayo isku midba maaha kan aan ka anfiyey iyo ka aan u sugay laba kala duwan waa soo maa marka warku iskama hor imaanayo waa inuu ku midoobo meesha uu ku saabsan yahay iyo cidda laga warramayo waa inuu ku midoobo waa kow waa mar kale ee waxaa dhici karaysa inuusan isku zaman ahayn oo maalan maxamed oo jooga sanadkan ayaa waxaa tidhi maalan hanti buu leeyahay sannad kadib baa yimid markaasaa waxaa tidhi waa caydhoo hanti ma laha warkaagu miyuu iska hor imaanaya ya ma iskama hor imaanaya muxuuse isaga hor imaanaynin li'anna wakhtigaa kala duwan wakhtigii aad tidhi waxbuu haystaa oo hanti buu leeyahy iyo wakhtigaa tidhi waxba ma haysto laba wakhti oo kala duwan bay ahaayeen soo zamanku hadduu marka iskhilaafo nafyiga iyo ihbaatkani iskama hor imaanayaana midba meel buu ku saabsan yahay soo maa makaankoo kale sidoo kale waxaa tidhi maxamed ma hadlo haddana waxaa lagaa maqlay adigoola wuu hadlaa warkaaga waa iska hor yimid baa lagu yidhi markaasaa waxaa tidhi ma hadlo in muddadii uu nairobi joogay xil nairobi markuu joogay muusan hadli jirin laakiin markuu ka tago xamar tegay buu hadlay warkaagu ma iska hor imaanaya marka ma iska hor imaanaya laanna ikhtalafa almakaan makaankaa iskhilaafay buu marka xugum kala xidhan yahay waa laba kala duwan oon iska hor imaanaynin meel hebla kuma hadlaynin laakiin meel heblo wuu ku hadlay ibaatku wuxuu ku saabsan yahay meel nafyiguna wuxuu ku saabsan yahay meeshii meelaan ahayn waa hadalaan iska hor imaanaya somalit marka waa in makaanka iyo zamaanka iyo khabarku ciduu ku saabsan yahay kulli waa inuu ka midaysan yahay markaasi nafyiga ibaatka halkaa ku dhacaay waxaa la dhihi karaa marka waa tanaaqud waxaa kaloo isagana meesha ku jira haddii nafyigan iyo ibbaatkan iska hor imaanaya uu majaaz iyo xaqiiqa ku kala saabsan yahay iyadana tanaaqud ma aha tanaaqud maaha oo maala waxaa tidhi muxuu ahaayey waxaa tidhi maalan libaax baad aragtay markaasaa waxaa tidhi warkanu libaax maaha markaasaa haddana aragto waxaa tidhi waa libaax ama nin baad aragto markaasaa waxaa tidhi libaax isla asagii baad haddana waxaa tihi waa libaaxa muxuu ku saabsan yahay ya mar waxaad leedahay waa libaaxo waa geesi marna waxaad leedahay waa libaaxo geesi maaha mar xaqiiqaad ka hadlaysaa oo hadalku xaqiiquu ku saabsan yahay marna majaaz buu ku saabsan yahay markuu majaaz ku saabsan yahay iyo markuu xaqiiqo ku saabsan yahay wuu kala duwan yahay maalan waxaad tidhi hebel waa nin gacan weyn marna waxaa tidhi gacanba male waa gacan wen yahay ee gacan ma warkaaga ninkii maqlay muxuu ku dhihi adeer marna gacan baad sugtay weyn marna waxaaba tidhi gacan male leh warkaagu waa isjabinaya markaasaa waxaa lagu yidhi maya waa gacan wen bimacnaa deeqsi baan ka wadaa gacan malena waxaan ka wadaa waaba gacmo go'an yahay soo ma soo sax ma noqon karto ruux gacmo go'an soo deeqsi ma noqon karo marka waa gacan wen waxaan ka wadaa waa deeqsiyo waa majaaz gacmo male markaan leeyahay ama gacan malena xaqiiqaan ka wadaayo gacanba male oo macnaha waxaan anfinaya waa xaqiiqadii gacantee rasmiga ahayd waa markan gacanta u sugayna waa majaazoo waxaan ka wadaa bimacnaa waa deeqsi waay soo ma sidaas daraaddeed waa in majaaskii xaqiiqadana uu hadalku ku midoobo intaa markuu ka midoobo hadalkuna iska hor yimaado markaasaa tanaaqud la dhaa qaacidadaa ma fahamteen saas daraaddeed waa an yastawiya fi alkhabar labada khabaree la anfinayo midna la sugayo an yastawiya fi alkhabar waalmukhbari canhu khabarka iyo ka laga warramayo wa fi lmutacallaqi bihima meeshay labadaa khabaree midna la anfinayo midna la sugayo ay ku xidhan yihiin oo ku saabsan yihiin wa fi zamaani waa inay ka midoobaan walmakaani waa inay ka midoobaan wa fi lxaqiiqati walmajaaz waa inay ka midoobaan intaa markay ka midoobaan oo iska hor imaanayaan markaasaa tanaaqud la yidhaahda intaa hadday mid ka mida isku khilaafaan ibaatkan iyo nafyigan iskama hor imaanaye wuu kala duwan yahayoo meelo kala gedisan buu ku saabsan yahay adaa u fahmay marka inuu iska hor imaanay intaa haddaynu fahno qaacidada iyada ah aayaadka soo socday iska horkeenayaanoo dhan intaa mid ka mida mari doonaan saasay macana aanu nimaadno marka wuxuu yidhi imaamku oo ku bilaabay qaale wuxuu yidhi imaamku kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha gaaladaa waxaa laga warramay ahlu naarka kullamaa nadijat mar kastoy bislaato juluuduhum hargahoodu iyo maqaarkoodu badalnaahum waxaannu ugu bedelaynaa juluudan maqaaryo hayrahaa oo aan ahayn tii hore ahayn hayrahaa oo tu kale ah ayib aayaddu waxay tilmaamaysaa dadka ahlunaarka markay naarta ay galaan oo haragooda kore iyo maqaarku uu gubto bislaado haraggii bislaaday baa la bedelayaa ku kalea loogu bedelayaa maxaa loogu bedelayaa liyaduuqu alcadaab si ay cadaabka u dhadhamiyaan ayb zanaadiqadu xaggee bay aayadda ka galeen marka wuxuu yidhi qaalat izanaadiqatu diinlaawayaashii waxay yidhaahdeen famaa baalu juluudihim dadkan la naaray maqaarkooda maqaaryaalkooda xaalkoodu muxuu yahay allatii taa juluuddaasoo casad caasiday qad ixtaraqat oo gubatay wa abdalahum alla ugu bedelay juluudan hargo ama juluudan maqaaryaal hayraha oo aan iyada ahayn yaa maxaa dhacay bay leeyihiinoo maqaarkoodii ilaahay ay ku caasiyeen ee gubtay ee isaga in la cadaabo ahaydoo cadaabkiisu uu daa'imo maxaa isagii markuu gubtay kadib ku kaloon dembiba gelinba loogu bedelay falaa naraa ma arkaynay dheheen marka ilaa ana allaha alle yani ma noo muuqato wa ilaa ana allaha alla yucadibu inuu cadaabayo mooye juluudan maqaaryaal oo lam tudnib aan dembaabin xiina yaquulu markuu leeyahay badalnaahum waxaan ugu bedelnay juluudan hargo ama maqaaryaal hayrahaa aan iyadii ahayn ayb fa shakuu markaasay shakiyeen fi lqur'aani wa zacamuu waxayna sheegeen annahu qur-aanku mutanaaqidun inuu yahay mid iska hor imaanayo isjabinaya shubhada inaad fahantaa muhim ah. intaan jawaabteeda la gaalin shubhadu maxay tahay waxay leeyihiin addoommadan la cadaabee ee naarta ku jira waxa cadaabka mudan in la cadaabo waa maqaarkii iyo jidhkii ilaahay ay ku caasiyeen adduunka intay joogeen kaasaa cadaabka mudan leanna jidhka ilaahay caasiyey cuquubada mudan waa isaga aayaddu maxay leedahay aayaddu waxay leedahay waa say iyagu ay u fahmeen aayaddu waxay leedahay jidhkoodii iyo haragoodii iyo maqaarkoodii ay ilaahay ku caasiyeen markuu gubtay asagii inta laga takhallusay oo uu meesha ka baxay baa ku kaloo cusub oo koodii aan ahayn kii ay adduunka ilaahay ku caasiyeenna aan ahayn oo nooc kale ah yaa loo sameeyey kiibaa haddana la cadaabaya marka waxaa muuqatay leeyihiin harag iyo maqaar ilaahayba aan caasiyin baa la cadaabaya oo cusub sooma maa ilankoodii gubayoo baaba'ye marka kan maxaa lagu maagay bay leeyihi kan cusub ee loogu bedelay muxuu galabsaday maxaa dembi uu galay maxaa loo cadaabay kii cadaabay kii kii cadaabka mudnaa ilan gubayoo wuu baaba'aye kan maxaa lagu maagay sidaas daraaddeed qur-aankan waaba iska hor imaanayaabay dheh qur-aankani waaba iska hor imaanaya warkoodu sidaas shubadu sidaas weeyaan qur-aankii marka ka shakiyeen oo waxay yidhaahdeen cadaaladba ma aha harag aan ilaahay caasin in layska cadaabo oo kii gubtay inta meesha laga saaro loogu bedelo oo kaa la cadaabaayo cadaalad maaha saas daraaddeed waxaasi wax jira maaha qur-aan maaha waxaan bay leeyihin ayib waxay leeyihin marka famaa baalu juluudihim maqaariyaalkooda xaalkoodu muxuu yahay allatii maqaaryaalkaasoo casad caasiday adduunka intay joogtay qad ixtaraqat waa tan gubatay wa abdalahum uu ugu bedelay alla juluudan buu ugu bedelay hayraha oon iyadii ahayn may gubatay maxay u fahmeen bimacnaa intay gubatay bay meesha ka baxday tu kaloon iyadii ahayn oo maaddo kaloo nooc kalea ah baa loogu soo bedelay hadday sidaa noqotona falaa naraa ma arkayno nooma muuqato marka ilaa ana allaha alla yucadibu inuu cadaabayo mooyaane juluudan harko iyo maqaaro oo lam tudnib aan dembaabinba waa tan cusub waay ee loogu bedelay xataa yaquula ilaa uu ka yidhi badalnaahum juluudan hayraha fashakuu imaamkaale hadalka fashakuu markaasay shakiyeen fi lqur'aani wazacamuu waxayna sheegeen annahu qur'aanku mutanaaqidun inuu yahay mid iska hor imaanaya wuu iswaafajiyey marka jawaabtu waata jamca iyo towfiiqu waaga faqultu waxaan idhi imaam axmed anaa ina qowlahu alla odhaahdiisa tacaala korahaye uu yidhi badalnaahum juluudan hayrahaa laysa muusan ahaanin mid uu ula jeedo juluudan hargo oo hayra juluudihim aan maqaaradoodii hargahoodii ahayn ujeeddadu ma aha hargahan dambe ee hayrkiihi inaynan toodii ahayn maaha macnuhu maxaa laga wadaa marka wainamaa yacni wuxuu ula jeedaa badalnaahum juluudan hayraha tabdiiluhaa waxa weeyaan tajdiiduhaa waa cusboonaysiinteeda ah. ama yacni wuxuu ula jeedaa tabdiilaha tajdiidaha cusboonaysiinteedu ula jeedaa ayb lianna juluudahum maxaa yeelay maqaaryaalkoodii hargahoodu idaa goortii nadijat ay bislaatoy gubato jadadaha allaahu allah cusboonaysiinaya macnaheedu waxa weeyaan maqaarkoodii sooma gubanin sooma bislaanin markuu gubtoo bislaado dareenkiibuu waayayaa waa meesha laga qaato aayaddan waxay ka mid tahay aayaadka ee icjaaska qur'aanka ah qur-aanka icjaaskiisa xadiidka ah cilmiga xadiidka iyo qur'aanku waxyaabaha cilmigan cusubee uu sheegay siduu qur-aanku uga sii warramay icjaaska qur-aanka qolyaha ka warrama aayaddan aayaadka ay keenaan bay ka mid tahay oo waxay leeyihiin dibbiga xadiidka ay cilmiga xadiidka hadda wuxuu ihbaatiyoo sugay bini aadanka dareemayaashiisa jidhka ku jiraay fiiddooda waxay ku soo uruursataa haraggan kore bay ka bilaabataa haragga kore waa meesha ugu xasaasisan jidhka bini aadamka xanuunka ugu fara badanna meesha laga dareemo wa oo yacni waxa weeyaan dareemayaasha kuwa qaada ee acsaabta oo dareemayaasha qaado ilaa maskaxda u gudbiye dareenka keenayo waxay isugu imaanayaan haragga kore haraggii kore marka hadduu gubto dareenkii baa luma leeyihi soo marka haraggii hadduu gubtay oo isagoo haragoodii gubtay ay meesha ku sii jiraan cadaabkii ma dareemayaan sidaas daraaddeed wuu gubtay waa in la bedelo maxaa loo bedelayaa liyaduuqu alcadaaba si ay xanuunka iyo cadaabka u dhadhamiyaan baa loo bedelay wa bedelkani muxuu yahay marka bedelkani wuxuu leeyay imaamku saaad u qaadateen meehee hargahan iyo maqaarkan gubtay ee bislaaday koodii bislaaday unbaa la soo cusboonaysiiyey ee ku kale oo loo soo geliyey oo cusub ma ah ma garat koodii bislaaday unbaa la soo xusboonaysiiyey haragoodii baa loo xusboonaysiiyey si uu cadaabkii u dareemo oo markuu dhuxul noqday kadib inta dhuxushii laga saaray iyo bisaylkii laga saaray baa wax cusub laga dhigay marka waa isla koodii uun koodii baa marna la cusboonaysiinaya marna gubanaya ma fahanteen jawaabtu waa sidaa macnaa ee maaha harag cusubun ilaahay ba caasininba yaa loo soo gelinayaa koodiina dhammaa si aad u fahanteen maaha way macnaha wadalika kaasina waxa weeye lianna alqur'aana qur'aanka fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday khaasun mid khaas wa caamun iyo caam caamku waa waa hadalka gudaha weyn oo ay waxyaalo badan soo hoos hoosgelayaan khaaskuna kaasuu ka guda hooseeyaayoo yacnii wax kaa ka hooseeyo oo gooni ah yuu ka hadlayaa oo soo gelaya qur-aanku khaas iyo caam buu leeyahay wawujuuhun buu leeyahy qur'aanku kaiiratun oo fara badan wejiye fara badan alqur'aanu xamaalu lwujuuh waay yacni wax weeyaan wejiye fara badanna waa leeyahy wa khawaatiru waxyaalo qalbiga ku soo dhacana waa leeyahay oo yaclamuha alculamaa yaclamuhaa ay og yihiin oo ay garanayaan alculamaau culimmadu ay garanayaan dadka aqoonta qur-aanka u leh iyo tafsiirkiisa ayaa garanaya khawaatirtu ood qur-aanka ood macnihiisa u fiirsato mar kasta ood akhridaba macaani baa qalbigaaga ku soo dhacaysa macno aan mar hore kuu bixin yaa mar labaad aayadda kaaga baxaya markaad u fiirsato macno kalaa qalbigaaga ku soo dhacaya khawaadirta waa waxyaalaha qalbiga ku soo dhacaya laakiin waa culimmadaa garanaysa waa culimmadaa garanaysa ayb <clears throat> arrintaasi waa jawaab cad marka imaamku bixiyey tawjiiha uu aayadda saa u tawjiihiyey oo haraggan la bedelayo badalnaa mxuu ahaay badalnaahum juluudan hayrahaa haragoodiiyo juluudoodiiyo lasoo cusboonaysiiye mid kale weeyaane mid kale ma aha sidaasi waa madhabka kaiir min almufasiriin mufasiriinta in badanoo ka mid a ah ayaa sidaa maray daliilna waxaa u ah luqadii carabta laga heli isticmaalkii carabta waa laga heli qur-aanka kariimka ana waa laga heli meelo kale isagoo macnahaas laga wada bedelidda waa midda koowaade ibnu jariiri tabari caleyh raxmatullahi baa tilmaamay iyo khayrkiie bedeliddaasi in shayga markii la cusboonaysiiyo isagoon shay kale meesha la soo gelinin cusboonaysiintii in bedel la dhihi karo luqadda carabiga iyo isticmaalkii carabta laga helaya waxaa maalan miaal loo qaadan karaa carabtu inagana waa luqaadku waa isku dhow yihiin waxay yidhaahdaan ninka birta tuma ee birta hagaajiya yaa waxaad u keensatay kaatun ama dahaba ah ama fida ah markaasaa waxaad ku tidhi suqlii min hada alkhaatami khaataman ghayrahu kaatuntan qaadoo waxaad iiga hagaajisaa kaatun aan iyada ahayn kaatuntii buu kaa qaadayaa dabkuu gelinayaa dib buu u habaynayaa hadda warshadaa la geliyaa kadibna kaatuntaadii aad taqaaneed xidhnayd mid ka suuro gedisan oo nooceedii aan ahayn buu kaaga samaynayaa soo ma jiro ya dahabka gabdhuhu xidhan yihiinoo mustacmalkaa ah. soo inta la celiyo oo dib laysugu habeeyo soo nooc kale looma sameeyo haddana ya nooc kale soo looma sameeyo kadibna isagoo nooc kale u samaysan suuqa lama keeno ayib dahabku waa dahabkii maadadu waa maadadii waxba iskama bedelin lakiin maxaa isbedelay ya siyaaqada qaabkaa isbedelay soo maa qaabkii uu ahaa qaab ka gedisan markii loo dhigay waxaa la dhihi marka kii ma ahe waa ku kale waa hayr baa la leeyahy marka isagii ma ahee waa ku kale macnahaas wey haraggii gubtay isaga lafahaantiisii meesha kama bixine asagii unbaa la soo cusboonaysiiyey khaatuntan dib dabka loo geliyee dib loo cusboonaysiiyey ee isla ayadii ah unbay la mid tahay luqada carabiga horta sidaa waa loo isticmaalaa siyaabo kaleeto oo isla macnaha ku imaanayana waa jira sidaas daraaddeed ayaa wuxuu leeyahay waxaaba la midaba maalan ruux waxaad arkaysaa maalan aad saaxiib ahaydee markaasaa wuxuu kuli waad ruuxii markaad aragto ayaad saaxiibkaa wey ama walaalkaa wey ama qaraabatii isaga oo xanuunsanaya oo rafaadsan oo isbedelay oo dhuubtay oo jidhkiisio dhan qayirmay baad aragtay markaasaa waxaad leedahay kayfa anta warsee tahay bal iska war markaasaa wuxuu leeyahay ana hayru اladii cahidta ninkaad taqaanay ninaan ahayn baan ahay ama ninkii markaad u timagaatood soo booqatood aragto siduu u yaallo baa lagu weydiinaya waxaa lagu war ninkii hebelaha ka warray war nin aan ninkiiba ahayn baan u tagaata soo maha nin aan ninkiiba ahayn yaan u tegey maxaa ka waddaa ya ma aha wuu isbeddelayoo bini aadan kaluu noqday waxaad ka wadaa waxaan ku ogayn baa isbedelay soo maha marka ninku ninkii ma aha waa hayr badalnaahum juluudan hayrahaa shakligii iyo noocii iyo qaabkiiba isbedeley maadadu waa maadadii haraguna waa haragii wax iska bedelay male aad baa marka luqada carabiga loogu isticmaalaa nadaa'ir fara badanoo saasoo kale leedahay qur-aanka kariimkaa siduu imaamu qurtubi caleyh raxmatullahi tafsiirkiisa ku sheegayo qur-aankuna waa isticmaalay buu oo wuxuu u keenay aayadda qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka watacaala yowma tubaddalu اlardu hayra alardi wاlsamaawaat maalinka dhulka la bedelayo samaawaadka lana bedelayo kuwii kuwo aan ahaynna lagu bedelayo ah, kuwii kuwo aan ahayn lagu bedelayo ma waxaa laga wadaa dhulkanoo dhan baa la fujinaya oo samadanoo dhan baa la duminaya oo wax nooc kala abaa ah haddana samo kalo cusub iyo dhul cusub baa la keenaya maa laga wadaa wuxuu leeya maya ee waxaa laga wadaa dhulkan ayaa la bedelayaa calaamadihiisa taaggaa la bedelayaa buurahaa la burburinayaa wadooyinkaa la burburinaya calaamaadkaa la burburinaya geedaha iyo badaha tegaya dhulkii haddaabad soo dhex istaagto ninkaagii dhex joogi jira dhulku dhulkiiba maaha sooma macaalimtiisbadashi dhulkii taagga iyo buurta iyo meel hoose iyo wadooyin iyo calaamado iyo webiyaal iyo bada iyo lahaa wixii o dhan baa laisku dhex daadiyey soo markaasaad waxaad u timid dhul fidsan oon calaamadba lahayn wax lagu gartaba male marka dhulku dhulkii ma ah samadu samadii ma ah soo saas maa ah. yowma tubadalu lardu hayra alardi wey marka marka maadadu waa maadadii laakiin wejigii baa la bedelay sidaasoo kaleeto isticmaalkii carabtana waa ku jirtaa qur-aanka laftiisuna waa isticmaalay sidaas daraaddeed yowma tubadalu اlardu hayra اlardi wاsamaawaatu taa horay la macnataho aayaddan juluuddii baa la bedelayaa zanaadiqoyd saad u fahanteen ma aha haraggan la bedeliyey iyo maqaarkoodan la bedelayna isagii umbaa la soo cusboonaysayoo gubashadii iyo bisaylkii baa laga bedelay kadibna isagii umbaa dib loogu soo celiyey isagii baa marka ay ku gubanayaan ee wax laga bedelaya haba yaraatee ma jiro tafsiirkaasi waxaan u malaynaya iyo jawaabtaasi inay cadda ayb saasaa looga jawaabay marka ayib tawjiihaad kale way jiraan ilaa laba tawjiih oo kale culimmada qaarkood ku tawjiihiyaanoo ay ka mid tahay maalan qaarkood inay yidhaahdaan bini aadamka sidiisaba markuu cadaabkiiyo naarta ku jira waxa gubanaya ee dareemaya kulka iyo xanuunka dareemayahay haragga ma ahe waa nafta ya waa nafta iyo ruuxda gubanaysa sidaas daraaddeed harag kastoo la bedelo wax isbedela ma samaynayso leanna waxa xanuunsanaya waa nafta badalnaahum juluudan hayraha haddii la badeliya haddii kale waxba ma keenayso leeyihin wax isbedela ma keenayso tawjiihaasi waa mid daciifa wey laakiin way sheegaan culimmada tafsiirku waxaa kaloo yani jawaab kale ah badalnaahum juluudan hayraha juluudan la bedelayaay waa saraabiil waa waa duruucda daamurka ah ama laamiga ah ee loo geliya ahlunaarka ya saraabiiluhum min qairaani soomaahn aayadda qur yani markay naarta galaan waxaa loo gelinayaa muxuu ahaaye daamur ama laabi karkaraya yaa diric looga dhigaya laamigaa karkaraya daamurkaa karkaraya dirica u noqday baa jirhkoodii laga soo qaaday leanna shaygu markuu jidhkaaga laasimo haragaago kala laga cabiraa waxa marka la bedelayo waa duruucdii daamurka ahayd ay ku gubanayeen yaa kolba loo badbadelayaa waa tawjiih kale ee haraggoodii ilaahay ay ku caasiyeen baa la bedelayaa ma aha sidaas daraaddeed badalnaahum junuudan hayrahaa saraabiishii baa laga wadaa soo ma saraabiiluhum min qatiraanin waa duruucdii korkooda saarnayd baa kolba la badbedelaya ee harag laga mawdo waa tafsiir kale oo culimmada qaarkood ay mareen laakiin tafsiirka loo badan yahay iyo tawjiiha loo badanya waa kaa hore ee imaamku maray wa nujariir iyo qaar fara badanna ay amilada u keeneen ayib taa waa midda koobaad shubhada labaadanu imaadno marka wuxuu yidhi waama qowluhu caza wajalla odhaahdiisa uu alla yidhi hada ywmu laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiruun haada kani yowmu laa yantiquuna waa maalin aysan hadlaynin waa maalintii qiyaamada walaa yu'danu loo idmin maayo lahum iyaga oo fayactadiruuna cudur daaran maayaan ayb laa yantiquuna walaa yactadiruuna ayb saasaa laga wadaa oo fayactadiruuna ay cudur daartaan ma aha leanno ficilku waa marfuuc marka wuxuu ku cadfan yahay laa yantiquun hada yowmu laa yantiquuna walaa yu'danu lahum loo idmi maayo fayactadiruuna falaa yactadiruuna cudur daaran maayaan saasaa laga wada ayb uma kadibna qaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhra aayad kale alla wuxuu marka maalinta qiyaamada hadli maayaan loona idmi maayaan oo cudur daaran maayaan meeshaa maxaa ka soo baxay qiyaamo inaan hadal jirin soo maa aayaddu macnahaas sheegtay manaha say iyagu u wadaan uma kadibna qaala wuxuu idhi alla fii aayatin ukhraa aayad kale wuxuu ku yidhi umma kadib innakum idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada cinda rabbikum rabbigiin agtiisa takhtasimuuna kuwa ku murmayo ku doodayaa tihiin tanina maxay sugtay yah in maalinta qiyaamada la doodi oo la wada hadli oo takhtasimuuna la murmi soo maaret tii horena maxay tidhi hadli maayaan mana cudur daaranaya marka tii horena hadalkiibay diiday tanina hadalkiibay sugtay somaart faqaala wuxuu yidhi zandiiqi diinlaawihii marka qur-aanka iska horkeenaya wuxuu yidhi kayfa sideebuu yakuunu ku ahaanayaa haada kani min alkalaami hadalkii almuxkami ee la sugay seebuu hadal sugan oo toosan u noqon karaa hadalkani qaala wuxuu yidhi mar alleh haadaa yowmu laa yantiquun uma kadibna qaala wuxuu ihi fii mowdicin aakhara meel kale haddana wuxuu ku yidhi uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun marka yani see see hadal toosan ku noqon kara wax iska hor imaanaya mar wuxuu yidhi way hadlayaanoo way murmayaan marna wuxuu yidhi maalinkaa ma ayib fazacamuu waxay sheegteen way anna hada alkalaama hadalkani yanqudu inuu jebinayo ka hor imaanayo bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale waaba hadal iska hor imaanayay dheheen fashakuu markaasay shakiyeen filqur'aani qur-aanka dhexdiisii bay ka shakiyeen qur-aankiima shaki ka qaadeen yani aakhare marka la tago aayadaha qaar waxay leeyiin waa la hadlayaa qaar waxay leeyihiin hadal ma jiro lama hadlay te qur-aankii hobakaa iska hor yimid waxaasa hadal toosanoo muxkamaho sugan oo la sugay maba suuroobi kartay leeyihin shaki bay marka geliyeen iyaguna waa ka shakiyeen imaamku marka uu iswaafajinay wuxuu yidhi ama tafsiru hada yowmu laa yantiquun maalinkaa ma hadlayaan tafsiirkeedu waxa weeye fa haada kani awal maa tubcaثu اlkhalaa'iqu waa marka ugu horraysee makhluuqaadka la soo saaro oo qubuurta laga soo saaro calaa miqdaari sittiina sana lixdan sano qadarkood laa yandiquuna ma hadlayaan walaa yu'danu loo idmi maayo lahum iyaga filictidaari cudurdaarashana loo idmi maayo oo fayactadiruuna cudurdaaran maayaan ayb kadibna uma markaa kadib lixdankaas sano kadib muddadaa kadib yu'danu waa la idmi lahum iyaga fii kalaamin hadal baa loo idmi markaa fayatakalamuuna markaasay hadlayaan fadalika kaasi qowluhu ilaahay odhahdiisa uu yidhi ayagoo isagoo iyaga ka warramaya rabbanaa absarna wa samicna farjicnaa nacmal saalixa rabbanaa rabbiganow absarnaa aragnay wixii aan naloo sheegi jir wa samicnaa maqallay farjicnaa na celi nacmal aan samayna saalixana wax wanaagsan ayib faidaa adina markuu idmo lahum iyaga fil kalaami hadalka markuu u idmo oo loo fasaxo inay hadlaan oo fatakalamuu ay hadlaan oo wakhtasamuu ay doodaan fadalika kaasi qowluhu ilaahay odhaahdiisa weeye uu yidhi uma inakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun waa mar damboo loo idmay inay hadlaan oo loo fasaxay markaasay muran iyo dood iyo hadal keenay uma markaa kadibna alxisaabu baa ahaaday isxisaabintii wa ictaa'u lmadaalimi wixii dadku kala qabeen oo la kala siiyo madaalimtu waa wixii la kala dulmiyey ee addoommada ku kala maqnaa uma markaa kadibna yuqaalu waxaa la dhihi lahum iyaga bacda dalika markaa kadib waxaa lagu dhihi laa takhtasimuu ladaya agtayda ha ku murmina ay waxaa laga wadaa ladayada cindii agtaydaa laga wadaa waqad qadamtu anigoo idiin soo hormariyey ilaykum idinka bilwaciidi goodigii waqad qadamtu wixii goodi iyo hanjabaadiiyo wax sheeg ahaa horaan idinku soo hormariyey agtayda ha ku doodin faina alcadaaba cadaabkii marka maa haada alqowli hadalkaa la jirankiisa kaa'inun mid dhacaya wey marka soo maa marka yacni marba haddii la yidhaahdo agtayda ha ku doodina marka cadaabkii baa bilaabanayo war ma jira markaas ayib muxuu ka wadaa imaamku <clears throat> wuxuu ka wadaa soomaynaan soo tilmaamin qaacidadii raaqibul asfahaani aynu ka sheegnay tanaaqud waxaa la yidhaahdaa markii makaanku midaysan yahay soo zamankii xaalkuna mid yahay cidda laga hadlayana mid tahay tani marka wuxuu ka wadaa inuu ku yidhaahdo aakharo marka la tago qiyaamadu waa mawaaqif waa intaasoo meeloodoo la istaagayo waa marxalado kala dambeeya waa xaalado kala horeeya oo la marayo waa marka marna waa loo fasixi hadalka marna hadalka waa laga xidhi marka ugu dambaysana hadalka waa laga joojin aayadaha le marka way hadlayaan waa markii hadalka loo fasaxay aayadaha le ma hadlayaanna maxay ku saabsan yihin waa markii hadalka laga xidhay ayb marka xaggee iska horimaad ku yaallaa waa soo qur-aanka laftiisu inooma sheegin inay mari doonaan mararka qaarkood in afka laga xidho oo ay xubnahoodu hadlaan ya yowma naktub cala afwaahi wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yacmaluun soomaya yani waxa way afkaa la xidhi gacmihii iyo iyo lugihiiba hadlaya mar waa wada aamusiin ma hadli kartaan baa la shib mar waa la fasixi oo markaasay hadlayaanoo calacala cabaada hayaanoo muxuu aha doodayaanoo wahaakada marka qur-aanku qaarba wakhti buu ku saabsan yahay marxalad buu ku saabsan yahay mowqif qiyaamada ka miduu ku saabsan yahay xaggee iska horumaadku yaallaa way marka aayadaha la midkaa way fara badan yihin ah, walaa yaktumuuna allah xadiian baa leel maala soo maahayn maalinta qiyaamada ilahay waxba ka qarin maayaan aayad waxay dhaheen wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin bay dhahayaan markii ilahay u tagaan waxay leeyihin ilaahay baan ku dhaanaan rabbiganow weligannow mushrikiin maanaan noqonin aayadda horena maxay leeyihin ilahay waxba ka qarin maayaan marka maxaa laga wadaa marmarka qaarkood waa isku dayayaan inay wax qarsadaan laakiin waxba qarsoomaya waxba qarsoomi maayo sidaas daraaddeed meelo kala gedisan xilliga hore la soo baxo mar dambe marna waa la hadli marna la hadli maayo saasaa hadalka laga wadaa ee iskama hor imaanayo aayaadka in macnaha lagu xambaaro ayaa waxaa qaba waxaa laga soo guuriyey cabdullahi bn cabaas bisanadin daciif kadalika cikrima mawla bn cabaas baa laga soo guuriyaa mufasiriinta badankoodna saasay qabaan in lagu xambaaro xaalado kala duwan iyo maraaxil kala duwan oo qiyaamada ah ayib ibn jariir abri caleyh raxmat ullah isagu wuxuu u keenay luqadda carabiga ah yuu burhaan iyo daliil uga keenay macnuhu inuu sidaa yahay inay sidaas tahay wuxuu leeyahay fain qaala fahal min burhaanin yuclamu bihi xaqiiqatu dalik haddii laysweydiiyo la yidhaahdo wax daliil ah oo ku tusaya ma jira burhaan ku tusaysa ma jirta oo loo deliishan karo in laga wado xaalado kala duwan iyo mawaadin kala duwan aayadahan wax daliiloo ku tusaya ma jira wuxuu yidhi qiila nacam waxaa la dhihi ha oo muxuu yahay daliilkaas wuxuu yidhi wadalika idaafatu yowmin ilaa qowlihi laa yantiquun waxaa laysu idaafeeyey kelimatu yowm iyo ficilka ah laa yantiquun waa laysu idaafeeyey idaafada maxaa laga wadaa lama dhihin laa yantiquuna oo guud lama dhihine waxaa la yidhi haadaa kani yowmu maalin waaye laa yantiquuna aysan hadlaynin hadalla'aanta waxaa lagu xidhay oo loo tiiriyoo loo idaafeeyey maalinka ma fahamteen ayb carabtuna wuxuu yidhi walcarabu laa tudiifu اlyowma ilaa ficlin yufcalu ila ida araadat الsaacata min alyowmi wlwaqta minhu biyutin carabta isticmaalkeeda marka la fiiriyo dib loogu noqdo qur-aanku luqadooda kusoo degayna carabtu sideedaba hadday fal iyo ficil maalin u tiiriso waxay ka wadaa u isticmaashaa wakhti maalinka ka mida ee maalinkaoo dhan kama wato saasay u isticmaashaa buui miaal buu aatiika aatiika yawma yaqdumu fulaan warniya waxaan kuu imaan doonaa maalinka uu hebel yimaado wa aatiika yowma zaaraka akhuuka waxaan kuu imaanayaa maalinka uu walaalkaha ku soo booqdo ayib ma waxaa laga wadaa maalinka oo dhan baan kula joogayaa miyaa laga wadaa ya haddaad tidhahdo maalan war hebelow jumcadan ku soo booqanaya ama sabtidan kuu imaanaya ma waxaa laga fahmayaa maalinka oo dhan inaad la joogi doonto ya maxaa laga fahmayaa maalinkaa uun wakhti ka mida waay soo ma saas daraaddeed zamanka haddii falka bini aadamka loo idaafeeyo waxaa waxaa loo isticmaalaa carabtuna u isticmaashaa zamanka qaar ka mida saacad iyo wakhti zamanka ka mida ah laga wadaaye zamanko dhan iyo wakhtigoo dhan looma isticmaalo saas way macnaha luqada carabiga haada yowmu laa yantiquun waa maalinayna hadlaynin carabtu uma isticmaali jirin maalinkaasoo dhan aysan wada hadlaynin laakiin waxay u isticmaali jirtay maalinkaa qaar ka mida hadli maayaan isticmaalkii luqadda carabigabaa sidaa ahay qur-aan kusoo degay idinka marka cajam baa tihiin waay nimankiinan sanaadiqadaa luqaddii carabiga ahayd ee qur'aanku ku soo degay baydaan garanaynin sidaas daraaddeed baad meel kale la aadan wey macnaha alimaam ibnu jariir itabari caleyh raxmatullah isaguna macnahaas iyo halkaasuu saaray marka taana waa shubhadii labaadoo jawaabteedu waa saas yacni qiyaamadu waa mawaaqif mawaaqiftaana addoommadu mid walba waxbay la kulmayaan mar waa hadlayaan mar waa aamusayaan mar xubnahoodaa laga hadlinayaa wahaakada ayb culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin hadalkoodu markuu go'ayo waa marka inta cadaabka ay galaan la dhahayo ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun naarta ku fogaada mar dambana hayla hadlina halkaa wixii ka dambeeyey naartay ku jiraan hadalla ma leh adigu mid la yidhaahdaba waa uun ayaadku iskama hor imaanayaane axwaasha iyo mawaadiinta kala gedisan baa yaa lagu wadaa yaa laga wadaayoo lagu kala xambaaraya shubhada saddexaad imaamka hore wax weeye wa ama qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wa bukman wa summaa wanaxshuruhum waannu soo kulminaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada calaa wujuuhihim wejiyaalkooda korkoodaan kusoo shirinaynaa kusoo kulminaynaa iyagoo wejiyadooda korkooda ku sugan cumyan baannu soo kulminaynaa iyagoo indhala wa bukman ayagoo ah kuwa afla oon hadlaynin wa summan ayagoo ah kuwa dhagala ayaan soo shirinayna isu keenaynaa wa qaala alla wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa aayad kale wuxuu ku yidhi wanaadaa way u dhawaaqeen asxaabu naari naarta asxaabteedii asxaab aljannati jannada asxaabteedii bay u dhawaaqdeen fa qaaluu waxay yidhahdeen zanaadiqadii kayfa seebuu yakuunu u ahaanaya haada kani min alkalaami almuxkam hadal la sugay oo saxa seebuu ku noqon karaa wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wa bukman wa summa waa mid uma yaquulu haddana wuxuu leey way isu dhawaaqayaan ayib xaggee ishkaal ka jira shubhadu xaggee waa shubhadu waxa way aayadda hore maxay tidhi waa la soo shiirinayaa iyagoo indhala oo dhagala oo aan hadlayn bukman ayad kalena maxay tidhi way isu dhawaaqayaan marka isu dhawaaqiddu soo hadlid maaha tii horena maxay tidhi bukman marka aayadoorna waxay tilmaantay inayna hadli karin tan dambana waxay daba dhigtay way su dhawaaqayaan ee adiga iswaafajabay marka ayib waxay yidhahdeen marka fashakuu buu imaamku yidhi way ka shakiyeen fi lqur'aani min ajli dalika kaas darti kaa daraaddeed oo aayadihii oo macnahaan iska hor keeneen ah ayay qur-aankii uga shakiyeen way macnaa ayib jawaabtii waata marka ama tafsiiru wanaadaa asxaabu اljannati asxaaba الnaar dadkii jannada ku jiray baa kuwii naarta ku jiray u dhawaaqay iyo aayadda labaadee iyadana wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljanna naarta kuwii ku jiray baa dhawaaqayoo kuwii jannada ku jiray u dhawaaqay aayaddaa iyadii waxa weeye fa innahum iyagu tafsiirkeedu waxa weye saxdaa fa innahum iyagu awal maa yadkhuluuna annaar marka ugu horraysay naarta ay galaan yukallimu wuu la hadlayaa bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale waa la hadlayaa marka ugu horraysay naarta galaan hadalku waa u furan yahoo way wada hadlayaan wa yunaaduuna way dhawaaqayaanoo waxay leeyihiin wanaadow yaa maaliku waxay leeyihin yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk maaligow waa malagii waa malaggii naarta khasnadeeda hayay waay naaraha malagga mas-uulka ee khasnadda oo haya ee furahooda haya baa maalig la yidhaahda maalig bay marka u dhawaaqanayaan naartay ku jiraanoo waxay leeyihiin maaligow liyaqdi ha xukumo calaynaa korkanaga rabbuka rabbiga hana xukumo sidan kuma jirna silixna gubanay hana la xukumo aan iska dhimanno hana dilo alle aan waxaan muxuu ahay ka baxnay qaala wuxuu yidhi innakum idinku maakisuuna kuwa ku nagaanayaa tihiin laydin xukumi maayo laydin dili maayo nolol fiicanna noolaan maysaa sidaasaad ugu nagaanaysaan ood ugu waaraysaan waay ayb wayaquulu wuxuu leeyahay oy isagoo alle ka warramaya iyaga waxay dhahayaan rabbanaa akhirnaa ilaa ajalin qariib rabbiyow dibdhig ilaa wakhti dhow laga gaadha dibdhig bay dhahayaan waxaa kalooy dhahayaanoo alle ka sheegay rabbanaa halabat calaynaa shiqwatuna rabbiga now halabat waxaa naga tanbadatoo naga sayid calaysa calaynaa korkanaga shiqwatuna nasiib xumadanada ayaan darradanada iyo shaqaawadii ayaa naga xoog badatoo na duufsatay oo yani na lumisay waay maxay tilmaamayaan aayadahaas aayadahaasi waxay tilmaamayaan kulli inay hadlayaan oo dhawaaqayaan oo ilaahay u dhawaaqanayaan oo iyagu wada hadlayaan soo maa ayb fahum iyagu yatakalamuuna way hadlayaan xataa qaala ilaa uu yidhi lahum iyaga alleh ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuu hadalkaa marka la yidhahda kadib fasaaruu markaasaa waxay noqonayaan cumyan kuwa indhala wa bukman kuwa aan hadlaynin afla wa summan kuwa dhagala wayanqaicu wuu go'ayaa marka alkalaamu hadalkii waa go'aya wayabqa waxaa soo hadhaya azafiiru himhimsi wاshahiiqu iyo hiraag fahaada kaasi tafsiiru maa shakat waa wixii ay shakatay tafsiirkiisa fiihi dhexdiisa azanaadiqatu oo min qowli illaahi ilaahay hadalkiisa zanaadiqadu wixii ay ka shakiyeen oo tafsiirka aayaadka allah waa kaas wuu yidhi maamku shahiiquna waa sawt laakiin waxay ku kala duwan yihiin azafiir waxaa la yidhaahdaa waa laabtuu ka soo baxaa laabtuu ka soo baxaa waxaana miiaal looga dhigaa waa awalu sawti alximaar baa la dhaha dameerku markuu dhawaaqayo dhawaaqa ugu horeeye ka baxa ayaa la yidhaahdaa zafiir shahiiqana maxaa la yidhaahdaa shahiiqana waxaa la yidhahdaa wuxuu ka yimaadaa dhuunta waana dameerka markuu aamusayo uu dhawaaqa dhammaysto codkiisa ugu dambeeya ya sooma <laughs> dhaho halkanuu ka soo baxaya kan horena feedhuhu ka soo baxayaayo waa dhawaaqaadu badan waa marka zafiirka iyo shahiiqa kaasaa la kala yidhahda adiga waa himhimsi iyo hiraag iyo waxaasay wadaaddadeenu ku fasiraan ayb marka imaamku wuxuu leeyahay alla markuu ku yidhaahdo ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun intii hore way hadlayeen ilaah bay u dhawaaqanayeen malaggii bay u dhawaaqdeen maalig ahaa ee naarta hayey macnaha furayaasheeda khasnadaheeda mar ilaahay bay u dhawaaqanayaan mar baa isu dhawaaqanaya intaasoo dhan waa furan yahay laakiin marka alla yidhahda ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun hadal dambe ma jira markaa ah, markaas hadalku waa go'aya hiimhiimsi iyo hiraag iyo guux iyo waxaan ubaad maqlaysaa qaylood muxuu ahay war kale ma jiro aayaadku marka sidaa ayay kale yihiin adiga fahno kuwii horay la mid yihiinoo meelahaa kala duwan xaaladaha iyo maraaxiishaa kala duwan xaaladaha qaarkoodoo naarta ay ku jiraanna way hadli xaaladaha qaarkoodoy naarta ku jiraanna hadalka laga joojinaya hay waxay ka kala hadlayaanna waa xaaladahaas iyo mawaadintaa kala duwan waa ayib ee wax iska hor imaanaya maaha tawjiiha isagaa ee imaamku uu sidaa isu waafajiyey aayadaha ayaa waxaa laga soo guuriyey cabdulahi bn cabaas iyo ardadiisii qaar ka mid alimaam ibnu qayim sidoo kale wuxuu leeyahay muqaatil baa isagana la soo guuriyaa ayib waxaa u markhaati kacaya ayadda qur-aankee rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala wawaqaca alqawlu calayhim bima alamuu wawaqaca alqawlu calayhim bima dalamuu fahum laa yantiquun ah. marxaladaa marka la gaadho oo kelimatul cadaab ay korkooda ku dhacdo khalaas wixii intaa ka dambeeya fahum laa yantiquuna hadli maayaan inta ka horreeya laakiin way iska calacalayaan way iska cabaadayaan way dhadhawaaqanayaan way qayqaylayaan wahaakada ayb aayadda tii ka horraysay waxyar haddaad dib ugu noqotaan hadalkii imaamka imaamka caleyh raxmat ullah wuxuuna yidhi ama tafsiiru hada yowmu laa yantiquun halkaa fiiriya fahada أwal ma tubcaثu اlkhalaa'iqu calى miqdaari sittiina sana calaa miqdaari sittiina sana kelimadaasi wax daliiloo nasoo cad looma hayo yacni xadiid cad iyo nas cad oo lixdankaa sano inaan la hadlaynin ah lixdan sano xadididdaa lixdanka sano lagu xadiday nas cadoo toosa looma sheegin qodobkaa waa halmaana inaan baraarujin marka axwaashaa kala gedisan ee ayaa aayaduhu ka hadlayaan oo midba xaalad gooni ah ayay ka hadlaysaa ayb isla taa lafteeda baa culimmadu yani waxa weye iyaguna tawjiihaad kale tilmaamayaan alimaam ibn qayim caleyh raxmat ullah isagu wuu cagsinaya isagu wuu cagsinayaa oo imaamku isagu sooma dhihin ee muxuu ahaayey naarta marka horay hadlayaan gadaal dambana hadalkaa laga joojinaya sooma dhihin ibnulqayim isaga cagsi buu ka dhigay oo wuxuu leeyahay xashriga iyo isu keenidda dadka laisu keenayo ayaa laba macno keentay mar dadkii waa la soo shirinaya waa lasoo kulminayaayo qubuurta inta laga soo saaraa waxaa la keenayaa bankii qiyaamada hada huwa alxashru alawal buu leeyahy isu keenidda hore iyo xashriga hore kaas waa waa midka ay ka hadlaya xadiidkii nebiga sal lla lay wasalam inakum maxshuuruuna ila allahi xufaatan curaatan qurla waa xashrigaa hore oo qubuurta laga soo kacayo banka qiyaamada la imaanayo isla waydal wuxuushu xushirad iyo wa xasharnaahum falam nuqaadir minhum axadan iyo waa xashriga horoo banka qiyaamada lagu soo wado addoommada halkaa laysugu keenay xashri kalaa jira oo xashriga labaad muxuu yahay waa xashri naartii iyo jannadii xaggeeda laysu xashrinayo yacni addoommada inta la uruuriyo la kaxeeyo laysu geeyo yaa kii kuwii naar lahaana naar lagu daadin qoladii janno lahaydna janno xaggeeda loo kaxaynaya soo laba nooc laba noocoo marka xashriga ka midaa ah jirtuu leey ayb markuu sidaa yidhaah sidaa taana waxaa ka warramaya buu yidhi marka muuminiinta ilaahay ka warramaya wuxuu yidhi xashriga labaad yowma naxshuru almuttaqiina ila alraxmaani wafda gaalada marka laga warramayana waxaa la yidhi uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum wama kanuu yacbuduuna min duuni illah fahduuhum ilaa siraati aljaxiim marka marna jannadii xaggeedii iyo naartii baa laysu xashrinaya mar ka horaysana qubuurta inta layska soo xashriyo layska soo saaro baa carasaadki iyo bankii qiyaamada laysu soo xashrinaya soo laba xashri maa labadaa xashriba marka labadaa xashri ayuu kala qaadaya marka wuxuu leeyahay xashriga hore xashriga hore cinda alxashri alwal oo kee ah Ah, kan marka qubuurta laga soo kaco qiyaamada bankeeda la imaanayaa kaa weye midka kulmintaa hore iyo usimaadkaa hore markaa way maqlayaan wayna arkayaan way doodayaan way hadlayaan laakiin xashriga labaad oo naarta laysu kaxeeyey iyo jannada kaa weye midkaynu hadlaynin buuri ya midkaa weye markaasaa wuxuu yidhi fa kullu mawqifin xaalun yaliiqu bihi wayaqtadiihi cadlu rabbi wa xikmatuhu mowqif walba iyo xaalad walba waxay leedahay xugum rabbi oo ku habboon marka mar waa laga hadlin marna waa la aamusiinaya isku khilaafsan yihiin mooye tafaasiirta badankood way marayaan in ay aayadahani xaalado kale gedisan ku saabsan yihiin laakiin xaaladiibuu midba si u sawiraya oo midba si ka dhigay sidaas maana ayb madhab kalaa jira oo inaan tilmaanno u baahan runtii oo ee e, e, mufasiriinta qaar ka mida ah ay marayaan oo waxay leeyihiin marka la leeyahay cumyan wa bukman wa summa ayagoo afla indhala dhagala baa la keenaya macnaheeda lagama wado xubnihii bay la'yihiin ee waxaa laga wadaa xubnihii ma intifaacsanayaan inay hadlaan hadal xujo leh hadalkii iyo afkii lagu hadli lahaa iyo awooddii lagu hadli lahaa waa leeyihiin laakiin hadal macno leh oo wax u tara oo xujo ah ku hadli maayaan waxba arki maayaan haddii la yidhina arag wax farxiya waxay ku farxaan arki maayaan waxba maqli maayaan markii la yidhina waxaa laga wadaa maqal ay ku farxaan iyadana maqli maayaan xubnahan bini aadamka sidiisaba wixii loogu talagalay markaynan qabanaynin waxaan jirin oo kale laga dhigaa soo ma luqada carabigana waa loo isticmaalaa luqaadka o dhanna waa loo isticmaalaa hadda maalan haddaad aragto nin fayow oo gacmuhu u fayow yihiin oo afka wax loo saarahay gacmihiisi maba isticmaamalaya ya maxaad dhihi waa gacmo la'aan ya waa gacmo la'aan sababtu maxay tahay waa ku yaallaan xubnihii laakiin wixii loogu talagalay ma isticmaalayo ma intifacsanayo indhuu leeyahay ruuxani laakiin indhihii kama faa'iidaysanayo indhala'aan baa laga cabiri karaa dhaguu leeyahay laakiin wanaag kuma maqlayo waa dhagala'yahay baa la dhihi soo ma macnaheeda marka waxaa laga wadaa bay leeyihiin wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan iyagoo indhala bimacnaa indhihii wax faa'iidela ku arki maayaan bukman wax xujo wax u tarta ku hadli maayaan ya cumyan bukman iyo summan wax ka farxiya oo maqli maayaan macnaha waa tafsiir ay culimada qaar ka mida iyaguna fasire ay mareeno sidaasaa laga wadaa ayb tawjiihan labaad ibnu jawsi wuxuu u tiiriyey akar kan dambe hadda aan sheegayno buu leey culimmada badankood baa qaba adiga almuhim labada tawjiihba waa labada tawjiihoo socon kara ka hore laakiin imaamku sheegay kaas ayaad moodaa inuu xoog badaya ashubhada afraad arintaa ku ekeen hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali sab slm